رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada khaasatan kitaabkii rawdat alanwaar ayaan weli ku dhex jirnaa waxaa noogu soo dambeysay rasuulkoo magaalada madiina inta soo galay inta qaybood ee meesha deganna nidaam lagu dhaqmo markaa loo sameeyey istifzaazaatu quraysh waxaan gelaynaa istifzaazaadkii ay reer quraysh sameeyeen bacdama quraysh ay ciil uga cabbahay muslimiintii iyo nebigaba badankoodu ay ka soo baxsadeen magaalada madiine istiqraar iyo amni ay ku heleen ayaa waxay ku talagaleen inay argagaxgeliyaan muslimiintii meesha aaday istifzaazaat waa argagaxgelin qoraysh ay markaa samaysay makaa'idu quraysh makriyaalkii reer quraysh ay sameeyeen wabaynamaa wakti kaana uu ahaa annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam yurattibu mid tartiibinahayoo kala nidaaminahaya umuura almadiinati magaalada madiine umuuraheedii arrimaheeda wayunadimu uu habaynahayo jawaanib alxayaati dhinaca nolosha fiiha madiina dhexdeeda si qof kasta uu si habsani ah ugu noolaado wayarjuu rajaynayo an yajida inuu helo fiiha madiina dhexdeeda huwa asaga iyo walmuslimuuna muslimiintiiba ay markaa helaan asaga iyo muslimiintaba ay helaan makaanan boos ama meel aaminan aamin ah yacmaluuna fiihi ay kugu camal qabtaan bidiinihim diinkooda bikayri mucaaradatin wax hor imaad ah asagaynan jirin aw istihzaaz amase wax argagaxgelin ah aysan markaa jirin xaaladda oo meesha maraysa oo rasuulku arrintaa rajaynaya id fuji-uu waxaa lagu soo kadiyey dimaka-idi qoraysh qoraysh sharteeladooda turiidu ayagoo doonahaya alqadaa'a inay ka takhallusaan oo ay baabi'iyaan calayhim muslimiinta korkooda saasaaba mafaajaca ku timid hadday islahaayeen tandiin baad hesheen nidaam baad ku socotaan waxaad hesheen meel aad diintiina mucaarada iyagaynan jirin aad kugu camalfashaan meel allaala meeshaad doontaan xaaladdu ayadoo meesha ay marayso waxaaba soo keliyey oo ay isla markii la kulmeen shirqoolo ay qurash maleegayso fa minhaa waxaa ka mid ah shirqoolada annahum ayagu katabuu inay u soo qoreen waa qurashtii waa mushrikiintii qurayshe ilaa mushriki yafrib reer madiina mushrikiintii ku noolay yuxaribuunahum ayaguu ku guwaabinaya warqadda calaa qitaali lmuslimiin muslimiinta la dagaalankooda nimanka muslimiinta ah ee beledkooda soo galay inay la dagaalamaan ilan ma aysan wada rumaynine qaar baa mushriknimo weli ku socda qaaraab shirkiga lagu fujin waayay weli laakiin inta badan way soo islaami doonaan weliba ninka lagu magacaabo cabdullaahi bnu ubayi bnu wuxuu rasuulku soo galay asagoo la caleema saari rabo oo ows iyo khasraj intay midoobeen madax looga dhigi rabo asagoo caleemasaarkii caanihii lagu shubi lahaa diyaar u ah waa rasuulka yimid warkiisaa laga baxay cadaawanimadii maalinta uu qaaday waa ku dhintay musanad sidaa darteed baa mushrikiintii madiine joogtay waxaa lagu guudaabiyey inay muslimiinta la dagaalamaan yuxaribuunahum ayagoo ku taxriibinayuu ku guudaabinaya calaa qitaali lmuslimiin muslimiinta la dagaalankoodii wa ikhraajihim ka saaritaankooda can ilmadiinati madiine laga saaro iska soo kala buriyay yidhaahdeen wayuhadiduunahum ayagoo ku tahdiidaya walwaqush mushrikiinta maka tahdiid bay bilaabeen biqatli muqaatilatihim dagaalyahanadoodu inay layn doonaan iyo wastibaaxati inay dammaysan doonaan nisaa'ihim haweenkooda in lam yafcaluu daalika haddaysan arrintaas samaynin haddii muslimiinta idin dhex joogtaa aadan la dagaalamin amaadan iska soo bixinin intaan idiin nimaado yaan xoog idinkula dagaalamaynaa inta gaashaan gaashaanqaad ahna waa layn doonaa bay dhaheen inta dumar ahna waa banaysan doonaa saan doonaan yeelaynaa haddaad arrintaas samayn xaaladaas ayay kusoo guubaabiyeen fa minhaa waxaa ka mid ahaa annahum ayagu waa mushrikiintii markee katabuu inay u soo qoreen warqad ilaa mushriki yafrib yafrid mushrikiintooda waa madiine yuxariduunahu ayagoo ku guubaabinaya calaa qitaali lmuslimiin muslimiinta la dagaalankooda iyo wa ikhraajuhum ka bixitaankooda can ilmadiina madiine inay ka bixiyaan wayuhadiduunahum inay tahdiidayaan weliba oo ay ugu hanjabayeen biqatli inay layn doonaan muqaatilatihum intooda dagaalyahanada ah waa dhallinyarada waistibaaxati nisaa'ihim gabdhahoodana ay bannaystaan goorme in lam yafcalu mushrikiinta madiina hadday samayn waayaan daalika arrinta wa ficla dhab ahaan xaqiiqdii qaama mushrikuu yafriba yafrib mushrikiintoodii way u istaageen waxay u kaceen liyunafiduu inay fuliyaan daalika arrinta mushrikiintii quraysh fariintii uga timid inay fuliyaan wiyay istaageen oo ah inay muslimiinta madiino timid ay la dagaalamaan amay magaalada ka saaraan qaama way istaageen mushrikuu yafariba yafarib madiino waayee mushrikiintoodii liyunafiduu inay fuliyaan daalika arrintaa walaakin laakiinse ataahum rasuula allahi meeshii ay ku shirhayeen yaa rasuulka u yimid sala allahu calayh wasalam fawacadahum waa wacdiyey wa nasaxahum wuu u nasiixeeyey macnaha oo waa nasiixuu siiyey <clears throat> wuu u digay iska dhaafuu yidhi arrintaad ku socotaan sababtu waxay tahay idinka islaaya waa macnaheeda isbaabi'iya cadow bannaanka idinkaga imaanaya cabsi aad ka cabsanaysaan maad idinka isku baabi'inaysaan ha yimaadaana ayaga wayacadee bannaanka markuu yimaado waa la dagaalamayaa inaad ka guulaysataan baa suuragal ah wax ka dilaysaan wax idinka dilahayaan laakiin idinka dhexdiina isbaabi'iya wax soconaya markaa ma aha naseexo fiican buu siiye rasuulka fa kafuu way ka joogsadeen camaa araaduu wixii ay doonayeen oo min alqitaali dagaal ah wa tafaraquu wayna ku kala yaaceen meeshii kulankii iyo shirkii ay isugu yimaadeen oo ay ku danacsanaayeen arrinta inay ku fuliyaanna waa lagu kala tegay wa minhaa waxaa kaloo ka mid ahaa shirquuladooda ana sacad bin mucaad radia allaahu canhu waa ra'iisa aws madax ninkii u ahaa qabiiladii reer aws ileen aws iyo khasraj bay kala ahaayeene ra'iiskoodii buu ahaa sacad bin mucaad waa ninka inta badan la tilmaantee la yidhaahdo carshiga raxmaan baa ruxday mar allaala markuu geeriyooday sacd ibni mucaad dahaba wuu soo baxay asagana ilaa makkata maka ayuu soo aaday eh, muctamiran si ugu cimraysto cimro ahaan ayuu markaa u soo baxay fataafa wuxuu ku tawaafay bilbeyti beytkuu ku tawaafay laakiin wuxuu ku galay inuu qof kafaal ka noqdo sababtu waxay tahay muslimiinta maba la arki karaba ninkaa sacad ibni mucaad oo ra'iis aws ahaa yaa ma ka soo aaday muctamiran xaale uu yahay kii cumraysanaya fataafa bilbeyti beytkiibuu dawaafay wa macahu waxaa la jiray laakiin abu safwaan ninka lagu magacaabo waa umay bnu khalaf ninka kifaaladiisa iyo jawaahnimadiisuu ku dawaafayaa huma labadooda waxaa la kulmay abuujahl ninkii sacad ibni mucaad ahaa oo madiine ka yimid oo dadkii nebiga soo dhaweeyey ku jiray iyo ninkaa badbaadinaya oo aan laga taaban karin oo abu safwaan ah waa umay ibnu khalafe jahal baa la kulmay falammaa markii carafa uu gartay abujahl sacada sacad markuu aqoonsadayna hadadahu waa horiyaday wa tawacadahu waa u guudiyey waa u cabajugleeyey wa qaala wuxuu yidhi tatuufu bimaka markaad ku dawaafaysaa miyaa aaminin adigoo aamin ah alla toldoolaya aagasha laga dhaho anigaa maxaa ii yaal oo kale ma markaad ku dawaafaysaa adigoo aamin ah waqad aawaytum idinkoo soo dumay oo soo dhoweeyey assubaata dadkii bidciyaasha ahaa raggii iishee moxamed iyo dadkiisee naga baxay ee naga cararay diinteennii nacay adinkoo soo dhoweeyey maad meeshaan iigu tawaafaysaa maanta adigoo aamin ah assubaata amaa wallaahi mushrikiinba ha ahaadaanee mararka gobol ka mida ilaahay bay ku daaran jireen way aqoonsan yihiin weli marka dhibka iyo rafaadku yimaada alla keligii bay u ugo'i jireen haddii lasoo badbaadiyo ilaahum yusharikuun markaasay ilaahay u sharig yeeli jireen amaa wallaahi buu yidhi lowlaa annaka maca abi safwaan hadduusan abi safwaan kula socon lahayn maa rajacta ma u noqon lahayn ilaa ahlika ehelkaaga saaliman adigoo badqaba wallaahi adoon nabad qabo inaadan noqon lahayn qoortaadan koo dhigi lahaa buu yidhi mabiidka markaad igu wareegaysaa maanta aaminna waa tahay miya dadkii naga fakadee sudaada ahaa ee bidciyaasha ahaa ee diinta ka baxay waa diinta adeeyaashiisuu sheegaya ka baxayee saabi'iintee iishay intaad soo dhowayseen ood soo amni geliseen ood magaaladiina madiina isugu keenteen yaad meeshan igu dawaafaysaa maanta adigoo aamin ah ninkan akhayaartii kula socda oo aan kafaaladiisa dhaafi karin oon gacantiisa waxuu asaga gadaashiisa mari aan gacantayda gaari karin haddaysan ahaan lahayn wallaahi lowla annaka maca abi safwaan maa rajacta sacadow ma noqon lahayn ilaa ahlika ehelkaaga saaliman adigoo badqaba wa kaana haada arrintaa waxay noqotay iclaaman ogeysiin can saddi lmuslimiin muslimiinta in laga hor joogsado almasjid alxaraami ka horjoogsiday calaamad iyo iclaam iyo ogeysiin u tahay muslimiinta inaysan u soo dhowaan karin masjid masjidxaraamka iyo wa can qatlihim dilkooda idaa wujiduu haddii lagu helo fii xuduudi quraysh qoraysh xuduudeeda taasay calaamad markaa u ahayd wa kaanad liquraysh quraysh waxaa u sugnaa sillatun xiriir ay la xiriiri jireen biyahuudda yafrid yafrib yahuudeeda mushrikiintii qoraysh ee maka deganayd sillaa ka dhaxaysay waxay la xiriiraa jireen yahuudda madiina deganayd wa kaanat ilyahuudu yahuudduna waxay ahaayeen kamaa afara sida laga soo guuriyey fi linjiili kitaabkii injiil can ilmasiixi calayhi assalaam xayaatin abeesooyin wlaada alafaaci abeesooyin ilmahooday ahaayeen macnaha xagga sharta iyo dhibka iyo waxyaabahooda ilmo abeesooyin ilmo abeesooyin ah yad markaa u malaysaa abeesooyin abeesooyin ay dhaleen fa kaanuu waxay ahaayeen yaquumuuna kuwa u istaagaa binaqshi alaxqaadi xaqdiga in bannaanka lasoo dhigo waxyaabaha xaqdaada ah iyo wadaqaa'ina daqiimooyinkii waxyaabaha qalbiga jiray xasnimadii alqadiimati ee horeysay ee dhex martay bayna alaws iyo walkhasraj aws iyo khasraj axqaadii iyo xaqdigii colaytankii wixii daqaanid ahaa ee rumaan ee u qarsoonaa in bannaanka la soo dhigo wayuxarishuuna waxay ahaayeen kuwo isku dira wayuxaawiluuna isku daya ifaarata inay kiciyaan alqalaqi qalaq inay kiciyaan qalqal walinqiraab iska horkeen fii maa baynahum dhexdooda waxaa la sheegaa hadday arkaan oos iyo khasraj oo walaalooday isdhex fadhiyo isdhundhunkanayo sheekaysanaya intay dhex fadhiistaan yo waxay uga sheekayn jireen dagaaladii dhex maray markaasay marka gaalkood isku soo boodi jireen oos iyo khasraj oo ay ulal iyo waxyaaba isku qaadan jireen ilaa ilaahay aayado uu ku soo dejiyey subxaana wa tacaala haddaad ateecdaan kuwa ahlu kitaabka ka mid ah waxay idiin celinayaan calaa caqaabikum cirdihiinay idiin celinayaan markaasaad khaasiriin noqonaysaan wa kayfa takfuruun wa antum tutla calaykum aayaat allah wfiikum rasuuluh waman yactasim billah faqad hudiya ila siraati mustaqiim aayadda ilaahay ku taxriidinayo wadaadtilmadooda inay adkaystaan ayuu ilaahay kusoo soo dejiyey subxaana wa tacaala marka yuhuud saasay ahaayeeno hoos bay ka shiri jireen wa kaanat liquraysh quraysh waxaa uga sugnaa silatun xiriir biyahuuda yariba yarib yahuuddeedii waa madiina kuwii deganaa wa kaanat ilyahuud waxay ahaayeen sidoodaba kamaa afra fi linjiil can ilmasiix calayhi salaam injiilkii nebi ciise lagu soo dejiyey waxaa matal looga dhigay xayaatin abaysooyin ilmin masas oo wlaad alafaari adeesooyin ilmahooday markaa yihiin waa masas masas dhalay waa adeesooyin adeesooyin dhalay wax nidaam ah iyo wax wanaag ah ay dadka u galaan mujra qaastan muslimiinta fa kaanuu waxay ahaayeen waa yahuude yaquumuuna kuwa istaaga u istaaga binaqshin inay faafiyaan oo ay soo faagaan alaxqaad xaqdiyaalkii waaldaqaa'ina iyo xumaantii alqadiimati oo horaysayo bayna alaws iyo walkhasraj dhex martay wayuxarishuunahum way isku diri jireen wayuxaawiluuna waxay isku dayi jireen ihaarata inay ku kiciyaan alqalaqa qalaq inay ku kiciyaan qalalaasa inay ku dhex abuuraan waalinqiraar iska hor imaad fii maa baynahum dhexdooda wahaakada saa darteed ayaa axaata waxaa koobtay alqadaru khatar baa bilmuslimiina muslimiintii koobtay fi lmadiinati madiina joogay min addaakhili waalkhaarij bannaan iyo gudo labadaba bannaankana nimankaa quraysh ee mushrikiinta ah yaa khatar kaga haaya gudahana yuhuuddii munaafiqiintii iyo mushrikiintii madiina yaa haddana dhibaato kale ku abuuraaya muslimiintii marka khatar kalaa koobtay khatartaasoo madiine ugu timid daakhil iyo khaarij labadaba wawasala alamru amarkii wuxuu gaaray ilaa ana asaxaabata asxaabtu radia allahu canhum lam yakuunuu inaysan ahaanin yabiituuna kuwa barya radia allahu canhum ilaahay ha ka raadi noqdee lam yakuunuu waxay noqon waayeen yabiituuna kuwa barya ilaa wa macahum silaax hub ayga wata maahani seefaha inay barkadaan habeenkii markay seexanayaan walam yakuunuu maysan ahayn yusbixuuna kuwa ku weerbaristaa ilaa fiihi salaaxii hubkaha ma ahane subaxiina saasay u wataan habeenkiina way wataan wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada yaxrusuuna kuwa waardiyeeya rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigana gaar bay ka qaban jireen inaan khatar baa timid layskuma halayn karo meeshay dhex degan tahay munaafiqiin way la dhex joogaan mushrikiin qoraysh dhammaankai wax ka soo abaabulahayaan saa darteed way iswaardiyeynayaan lama diidana qofku inuu iskilaaliyo in ilaahay la tala saarto kow kadibna wixii asbaaba lala yimaado diinta islaamkaa qabtaa nebigana aad iyo aad bay u waardiyeynayeen xataa nasala ilaa ay soo degtay qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa wallaahu yacsimuka min annaas ilaah dadka kaa ilaalinaya weliba caaisha waxay tiri rasuulku habeen baa wuxuu yidhi allah yaa saxaabadayda iiga keena min tayib ah oo fiican oo iwaardiyeeya isla markii shanqarhod buu maqlay waa sacad sacad ayuu ahaa mar allaala markii ay soo degtay wallaahu yacsimuka min annaas faqaala sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow intuu shubaakada furay iyo madaxa kadibuu dhahay dadow insarifuu canii iga gadoona baxa iska baxa buu yidhi faqad casamanii allaahu caza wajalla ilaah yaa ii ilaaliye subxaana wa tacaala yaa ayuha alrasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu wallaahu yacsimuka min annaas baa soo degtay rasuulkii allow gaarsii sida laguu amray yaa ayuha alrasuul balliq maa unsila ilayka min rabbik gaarsii dadka waxa ilaahay xaggiisa lagaaga soo dejiyey subxaana wa tacaala wain lam tafcal haddaadan samayn famaa ballaqta risaalatahu wallaahu yacsimuka min annaas ilaah dadka kaa ilaalinaya subxaana wa tacaala baxow yiri ortaha hubkeeda la noqda ilaahayaa i ilaalinaaye mashruuciyat lqitaal dagaalkii sharciyeyntiisa intaa wixii ka dambeeya dulqaad kale ma jiro oo muslimiinta la fasaxaa waa in hadda wixii ka dambeeya dadka iska celiya la yidhaahdo waa soo carareen waa laga daba yimid weli waa la daba socdaa way tukan waayeen laa ilaahna way waayeen way ka soo baxeen maalkoodii hubkoodii uga soo tageen iyo guryahoodii owlaadooda weli fargelin baa lagu hayaa intaa waxay ka dambaysa dulqaad ma jiro mashruuciyat alqitaal wa fii haadihi duruuf duruuftaas alkhatiira ee khatarta ah ayuu anzala allahu tacaala ilaah wuxuu soo dejiyey alidan idan buu ku soo dejiyey biqitaali quraysh la dagaalamkooda macnaha ilimkas waay macnaha wax uu waajib ah ama lagu waajibay inay dagaal galaan ma aha laakiin waa la fasaxay inay iska celin karaan uma intaa ka bacdi tatawara wuu hormaray haada alidan idinkaa asaga ah maca tadayuri duruuf duruufaha iyo xaaladaha isbeddelkooda ayuu haddana ku tatawuray ilaa dhibka hadduu sii bato waa la sii xoojiyey xataa wasala ilaa uu gaaray idinkii dagaalka ilaa marxalati alwujuub marxalad iyo boos waajibnimo ah wajaawaza qurayshan wajaawaza qurayshan wajaawaza wuu gudbay wuu ka gudbay macnaha qurayshan qoraysh ilaa hayrihim hayrkooduu markaa usii gudbay waa lasii marxaladeeyo marxaladiibaa laga sii hordhigay waayo qorayshi kayrkoodna wuu u gudbay dadkay iska celinayaan walaa ba'sa baas iyo dhibaato kuma sugna buu yidhi an nubayina inaan caddayno tilka almaraaxila marxaladahaas biiijaazin si kooban si aan u soo gaabinayno qabla an nadqula intaanan u gelin ka hor fii dikri alaxdaafi dhacdooyinka xuskooda dagaaladii dhacdooyinka xuskooda intaanan u gelin si gaaban inaan u caddayno waa lagama maarmaan oo baas kuma jiro marxaladaha uu markaas soo maray almarxalat luula ictibaaru mushrikii quraysh mushrikiinta quraysh waxaa loo ictibaariyey oo loo arkay muxaaribiin inay yihiin cadow dagaal dad cadow muxaaribiin ah inay markaa yihiin waa midda koobaad waxaa loo ictibaariyey mushrikiinta quraysh muxaaribiin inay yihiin liannahum maxaa yeelay bada-uu waxay bilaabeen bilcudwaani collaytan fa xuqa lilmuslimiina muslimiinta waxaa xaq u noqday marka oo gar loo siiyey an yuqaatiluuhum inay la dagaalamaan wa yusaadiruu inay u soo dambaxaan ama ay raadsadaan amwaalahum maalalkooda hadday maqlaan qoraysh xoolahoodaa meeshaas marahaya waa loo fasaxay inay u dambixi karaan duuna kayrihim kayrkooda sukadi oo min baqiyati mushriki alcarab ka soka aan ahayn macnaha kuwaa dhibka ku bilaabay muslimiinta oo qorays ah mushrikiintooda inay u banbaxaan oo iska celiyaan laakiin aanan ku jirin carabta kale mushrikiintooda ta labaad qitaalu kulli man tamaalan qof kasta macnaha in lala dagaalo dhammaan in allaala intii waafaqdaa tamaalaa macnaha tamaalaa waafaqda min mushriki lcarab carab mushrikiintooda maca quraysh haddana quraysh macigooda intay isku mudda noqdaan oo ay iswaafaqaan maahane kuwaana in lala dagaalo oo wataxada la midooba oo la midooba macahum quraysh macigooda wakadalika saasoo kale kullu man tafarada qof kastoo u geliyooba oo u dambaxoo keli u noqda bilictidaa'i cala almuslimiin muslimiinta ku xadgudubkooda oo min hayri qurayshna in lala dagaalamo la dhihi maayo dad gardaraysta laakiin mar kasto laydin maado oo laydinku soo xadgudbo saasuu qur-aanku aad yaad u tilmaamayaa waayo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay dadka aylayska celinaayo hadday idinku soo xadgudbaan factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum hadday idinku soo xadgudbaan idinkana ku xadgudba bimili ma ctadaa calaykum saas ilaahay tilmaamaa subxaana wa tacaala xataa fii xaala dagaal insaafka lagama tegin mid laga tegin sida cadaaladdu ay markaa tahay markaasuu tilmaamayaa oo la yidhi qofkiita la tafaruda oo la gooni noqda bilictidaa'i ku xadgudub cala almuslimiin muslimiinta dushooda ay ku xadgudbaan oo min hayri quraysh aan ahayn qitaalu man khaana dagaal lala dagaalamo qofkii khiyaanaa ow amase taxayaza ku biira lilmushrikiina mushrikiinta mushrikiinta xoojiyo ku biira oo min alyahuud yahuud ka mid ah alladiina kaana lahum kuwaasoo caqdun wa miihaaqun ballan iyo heshiis kaga dhexeeyey maca rasuuli lah sal alla calah wasalam intii ballan kala dhexaysay rasuulka hadday ixtiyaazaan oo ay xoojiyaan oo ay ku biiraan mushrikiintii kula dagaalamaysay nebigii muslimiintana ayna lala dagaalamo iyo wanabni in la buriyo miifaaqahum ballantooda loo tuuro ilayhim xaggooda calaa sawa ay markaa noqdaan calaa sawa waxaa loola jeedaa qolo aad ballan lahaydoo nama gaado fambid ilayhim calaa sawa buu dhahay ilaahay haddii aad ka baqdaqoon inay ku khiyaamaan fambid ilayhim cahdahum ballantooda u tuur u sheeg oo waxaa dhaadaa hadda wixii ka dambeeya bala nooma taalo iska kaaya ilaaliya idinkuna iska keen ilaalinaynaa laakiin ayagoon loo sheegin balantiina ay og yihiin xataa hadday xad gudbaan in loo sheeginoo la gaado waa mamnuuc diinta islaamka waa loo sheegaya oo waxaa loo tilmaama inaysan ballan jirin hadda waxay ka dambeeyay diyaar noqdaan taasaa marka uu tilmaamayaa in loo rido iyo wanabdi miithaaqhum ballanadooda tuuridooda idan xaggooda loo rido loo tuuro carasa waa ay muuqdaan qitaalu man man baada-a qofkii bilaaba bicadaawati lmuslimiin muslimiinta cadaawadeedana in lala dagaalamo oo min ahli lkitaab ahlu kitaabka ka mid ah lagu xadgudbi maayo lagu bilaabi maayo ilaa inay ayagu bilaabaan cadaabo muslimiin maahane ka nasaara oo min ahlilkitaab ahlulkitaaba ka nasaara sidii nasaare oo kale xataa yucdu ljizya ilaay ay cashuur bixiyaan can yaddin gacan xaggeeda ka timid wahum saaqimu ayagoo tulaysan waa la dagaalamayaa haddii kale waa la ammaan gelinayaa canshuur baa markaa laga qaadayaa midda kale waxay tahay alkafu in laga joogsado can man dakala fi lislaami qofkii islaamka soo gala mushrikan kaana ha ahaado aw yahuudiyan ama yahuudi aw nasraaniyan ama nasraani aw hayri dalik ama wixii lamid ah yahuudi buu ahaa nasraani buu ahaa ahlu kitaabbu wuxuu ahaa mushrikiin waan islaamay buu yidhi faraha ka qaata laa ilaaha ila allah way badbaadinaysaa qofka dhiigiisay ilaalinaysaa naftiisay ilaalinaysaa gaal baad ahaan jirtay yuhuud baad ahaan jirtay ma jirto laa ilaaha ila allah ma yiri wuxuu hore u samey faraha uga qaad dhaad qofkuu raba ha dilo xamse kii dila soo islaamoo jannadaas la galay saa darteed islaamka wanaagiisa la tilmaamayaa alkafu ka joogsasho iyo in laga istaago caman dakala fi lislaam qofka islaamka soo gala mushrikan kaana ahaaya oo ole mushrik u ahaa aw yahuudiyan aw nasraaniya aw hayri daaliki wixii lamid ah falaa yatacaradu loo banbixi maayo linafsihi nafsadiisa hadda markaad cabsataad laa ilaha tirmiya dila qaata xoolihiisa ma jirto hadhihina qofkii salaam idin soo tir lasta mu'minan tabtaquuna carad alxayaati dunya qur-aankan ku soo marnay idinkoo carad adduun doonaya idinkoo raba inaad xoolo adduun heshaan idinkaba sidaasaad ahaan jirteen buu dha ilah subxaana wa tacaala ilaah baa idin galladaystay falaa tatacarad loo soo banbixi maayo linafsihi nafsadiisa iyo wa maalihi maalkiisa ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa maahane laakiin mar hadduu islaamku soo galo wixii xad ah oo ay shareecadu u dejisay waa laga oogayaa wa xisaabuhu cala allahi xisaabtiisana alla korkiisay ahaatay subxaana wa tacaala ilaahay baa xisaabanaya qalbigiisa beentiis waaye iyo laa ilaaha illa allah sayrtuu kaga gadbanayaa iyo anaga noolama dirsan laa ilaaha ila allah ma yiri hadduu khiyaano wato ilaah waa u jeeda subxaana wa tacaala wa yuriidu khiyaamataka haddii qiyaamadooda doonayaan buu ila subxaana wa tacaala ilaahbaa weligaaga ah ilaahbaa micigaaga ah allaa ku tawalinaya tala saara ilah subxaana wa tacaala saa darteed buu qodobka kale wuxuu noqday qofkii islaamka soo gala oo horay mushrik u ahaa ama yahuudi u ahaa ama cisraani u ahaa ama wax kaleba ha ahaada mujusi wixii lamid ahee inaan xoolihiisa iyo maalkiisa gacan loo taagin dhibaato la gaarsiinin ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa maahane wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allaahi alla korkiisay ahaatay assaraayaa iyo walghasawaad baanu geli doonaa duulaano yar yar ah iyo duulaano waaweyn way dadka muslimiinta qaadeen balse meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala aclam